alxamdu lilah rab اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى rasuuli اllahi وalih وصaxbih أجmaciin ama bacd qala اlimam raximah اllahu tacalى واxtaja اlmukhalifu clى أna اliimaana huwa التصdiiq bqowlihi tacalى qalat اlأcraabu aamana qul lam tuؤminuu walakin quluu aslamna wlama ydkl اliimaanu fi quluubikum faأhbara tacalى أna اlأfcaal الظaahiraةa la tanfacu wlaysat bإiman وإnama الإimaan اladي fi اlqlb sheekhu wuxuu ka soo hadlahayay khilaafku u dhexeeyey ahlusunna wa asxaabi alxadiid iyo ahlulbidac oo ku saabsanaa fii masalati اliimaan khulaasadii madhab ahlusunna waljamaacana wuxuu ahaa iimaanku waa shay la aamino afka iyo dibnahan lagaga dhawaaqo dhaqanna lagu muujiyo iimaanku waa shay ka kooban caqaa'id la aamino iyo ashahaado dibnaha iyo afka lagala yimaado iyo dhaqan xubnaha laga muujiyo saddexdaa qodob buu ka koobnaa iimaanku cinda ahli sunnati waljamaca wadaadihii marka ahlulbidaca ahaa ama murji'a ha noqdeen ama jahmiye ha noqdeen ama karaamiye ha noqoto iyo ashaaciro muctasilo iyo khawaarij kulligood marka xaqiiqadaasi way khilaafsan yihiin allaahumma muctasilada khawaarijta ayaa magaca guud nala socda oo ayagu waynala eh, qabaan in iimaanku qowl iyo ictiqaad iyo camalba u yahay laakiin ayagu waxay leeyiin mid walba iskiibuu iimaan u yahay waa ogolahay laakiin mid walba gooni markaad oga tagto waad ku gaaloobaysa afraadda iimaanka ajsaadiisa gabaladiisa ninka qayb ka taga waa gaal bay taagan ninka macsiyo ku dhaca waa gaal bay taagan marka in xaqaa'iqdaa saddexdaa uu ka kooban yahay waan ka wada soconnaa laakiin axkaamta lagu xidhayo baynu ku kala tagnay qolyihii marka qabay iimaanku inuu tasdiiq basa yahay wax la aamino oo qalbiga laga aamino basa inuu yahay waxay xujaysteen aayaddan waxtaja almukhaalifu mukhaalifku wuxuu xujaystay calaa ana aliimaana huwa tasdiiq iimaanku inuu yahay shay la aamino keliya tasdiiq qalbi ah waana haddee shay nafsi ah oo cilmi oo macrifi ah biqowlihi tacaala buu xujaystay qaalat alacraabu remiyigu waxay yidhaahdeen aamanaa ilaahay baanu rumaynay qul lam tu'minuu walaakin quuluu aslamna nabi alla waxaad ku tidhaahdaa ma ydan rumaynin iimaanna laydinkama heline waxaad tidhaahdaan waanu hogaansannay walamaa yadkhul iliimaanu fii quluubikum weli qalbigiinna ma gelin iimaanku ma deginba ma dhicin faahbara tacaala bay dheheen ilaahay wuxuu sheegay ana alafcaal adaahirata afcaasha muuqata ee af iyo adin laga sameeyo laa tanfacu taraynin walaysat biiimaanin iimaanna aysan ahayn bay aayaddu caddaysay wainama aliimaanu iimaanka dhabtaa ah waxaa weeye alladii fi lqalbi qalbiga waxa dhaco tasdiiqa sidaasay u xujaysteen aayaddu waljawaabu aayadda sida looga jawaabay waxaa weeye buu i haddaan nahay ahlu sunna waljamaca wa asxaabi alxadiid annahu subxaanahu wa tacaala nafa wuxuu anfiyey can ilafcaali aahirati ka takoro u diiday an takuuna iimaanan inay iimaan noqoto bicadam اlictiqaadi ictiqaad la'aan bay eeday falka iyo qowlka iyo dhaqanka aad samaynayso iimaan ma aha haddii uusan wadanin caqiido iyo iimaan hoosta jira waxaa marka loo yidhi qul lam tu'minuu walaakin quuluu aslamna saa dhaha loo yidhi waxay la socdeen oy la soo shirtageen siduu qaba alqaadi abu yacla iyo jumhuur almufasiriin waxay la soo shirtageen markaasaa lagu yidhi uurkiinni iyo afkiinna iskhilaafsan hadday la iman lahaayeen ashahaado iyo uur wada socda looma diideen sheekhu saasuu ujeeda wاljawaabu أnahu nafى can اlafcaali الظaahiraةi an takuuna iimaaنا bicadam اlictiqaad ay bisababi cadam اlictiqaad waxay eeday in ictiqaad la'aan ay aqwaashaa noqotay وmin الnaasi man yaquulu amana bالlah وbاlyوم الآkhir wma hm bmuminiin bay la mid tahay walam tu'min quluubuhum bay la mid tahay alladii ictiqaadkaas huwa sharط fii صixaةi الأfcaal waa in caqiida la helo caqiidadu marka waxay shardi u tahay camalku iyo falku inuu asaxo ilahina aqbalo wa aطlaqa ilahi wuxuu ku tilmaamay oo ku magacaabay isma aliimaani calaa maa fi اlqalb magacii iimaana alla wuxuu siiyey wixii qalbiga jiray wa naxnu annagu haddaana asxaabu اlxadiiث wasunna laa namnacu ma diidayno ma dafirayno min iطlaaqi hadihi الtasmiya magacan asaga in la siiyo iimaanka qalbiga iyo ka jawaarixda iyo ka lisaanigaba ma diidani wixii dikriga khayraad afka kala timaado waa iimaan wixii fal ahaan iyo dhaqan ahaan oola timaadana waa iimaan wixii aada rumaysada ictiqaadisana waa iimaane wanaaga saddexda xaalaba iimaan annagu ma diidanin laakiin idinkaa dhibano qaybta qowlkaa dhihi waa iimaan oo caqiidadii wixii la aamin lahaa iimaankii ka saari idinkaa wareersan annagu saddexda qodoba iimaan bay noo yihiin kulligooda marka laisku soo qabto diin baa la yidhaahdaa ayib wain lam yakun اlictiqaadu jumlaة اliimaan annagu ma diidanin buu ihi in waxa baaطinka jira iimaan la yidhaahdo iyadoosan iimaanku uusan ahayn caqiide keliya wain lam yakun اlictiqaadu ictiqaadku uusan noqonin be jumlaة اliimaan ay kul اliimaan jumladaha bimacnaa kulli buu ujeedaa ictiqaadku iimaanka oo dhan ma ah afcaasha jawaarixda iyo ashahaadada iyo nudqiga lisaane kulli iimaan wey kama qaala tacaala wma kaana allahu liyudiica iimaanakum ilaahay maaha mid dhuminaya iimaankiinni yacni salaatakum baa loo jeedaa faalaqa cala asalaati salaada ilahi wuxuu ku magacdhabay oo siiyey isma aliimaani iimaankii magaciisa walaysat salaaduna ma aha bijamiici jamiici aliimaan iimaanka oo dhan maaha salaadu sax weeye sida salaadii loo yidhi waa iimaan iimaanka o dhanna uusan ku koobnayn salaada ayaa ictiqaadkana iimaan loo yidhi isagoon iimaankuusan ku koobnayn ictiqaadka yani jawaabtaas si fiican buu oga jawaabay laakiin waa marka la maro in nimankaa reemiiga ay ahaayeen munaafiqiin ay ahaayeen jamaaca min ahli sunnana marayo fara badan oo uu ka mid yahay alimaam maxamed cali alqasaab ka mid yahay ibnu bata ka mid yahay aajuri ka mid yahay jumhuurulmufasiriin baa maraya sheekhulislaam ibnu taymiya asagu ra'yiga kale wuxuu u tiriyaa jumhuur asxaabi alxadiid laakiin anigu kolley intaan arkay dhan kale loo badan yahay walcilmu cind allah waxtaja ayضa biqowlihi tacaala واxtaja wuxuu xujaystay mukhaalifku ayضا ku noqonaya bqowlihi tacaalى inama اlmuؤminuuna اladiina aamanuu biاllahi وarasuulih ثuma lam yartaabuu muminiintu waxaan weeye kuwa ilahiy rasuulkiisi rumeeya kadibna aan shakinin wax shaki uusan gelin muminka dhabka ah waxaa weeye midka alla rumeeya rasuulka rumeeya kadibna shaki uusan ku dhicin idan meesha waxaa la sheegay dheheen ictiqaad basaa la sheegay muminku waxaa weeye ninka alla iyo rasuulkiisi rumeeya diinta iyo caqiidada u aamina aan ka shakinin yacnii lam yartaabu fasira lam yashukuu fii ma bi waxay qireen ma aysan ka shakinin wasadaquu wayna rumeeyeen bal tayaqanuu way yaqiinsadeenoo way hubsadeen marka aayadda waxay tusaysaa iimaanku inuu yahay ictiqaad qalbi ah tasdiiq qalbi ah yaqiin qalbi ah cadamu shak waray acmaasha jawaarixda ee afka iyo ka dhaca iimaan ma ahay aayadda u daliishadeen wاljawaabu jawaabta dhabtaana waxaa weeye aayadda lagaga jawaabay ana alaayaةa xujat lana aayaddu annagay garba noo tahay gar aadan lahayn baad isi siiseen weeye daliil aan idinka ida anfacaynin baabaad iska qaadateen doqontu xadhiggii lagu xidhlahay xaglahay ku sidataa weeye wadalika annahu qaala fii siyaaqiha ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yidhi aayadda kaxaynteeda markuu dhammaystirayay wajaahaduu biamwaalihim wa anfusihim fii sabiili اllah ulaa'ika hum الsaadiquun intaa laguma daynine maogtahay waa khaylaana dimishqi iyo waaa khaylaan ba waxaa loo sheegay dimishqi inuu qadari yahay oo balaayo wado cumarna cabdilcaiis baa loo sheegay cumarna nin caalima ah oo faqiiha ah, xaggana amiiru ahaa oo ra-iisulmuslimiin ah ha loo yeedho bur ha loo yeedho khaylaana waa sidee baa la yidhi warkaasaa isoo gaadhay madiinkii nebi maxamed baa raadkiisii oo qoyan aad ku tumanaysaa oad ku ciyaaraysaa miyaan saxaabadu sidaa qabin wixbuu u sharxay markaasuu uhi yaa amiir اlmuminiin ilahay wuxuu ihi ina hadaynaahu الsabiila ima shaakiran wa ima kafuura gaalnimada iyo kufrigu ruuxa asagaa doona ilahayna shuqulkuma laha rabbina ma doonin iimaanka iyo islaamnimadana adaa doora ilahayna shuqulkuma laha wuxuu ihi yaa khaylaana dimashqi aayadda iyo suuradda bilowgeeda maxaad ogu dhegtay dhammaadkeeda maxaad oga booday buuhi wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allahu rabb اlcaalamiin marka aayadii mashiiadii ilaahay maxaa u anfiday yani waxaa lagu yaqaana ahlulbidacu inay aayadda qayb ka soo qaataan ama daliilka madaxa goostaan dabadiisa ay ka tagaan ama dhaxda ay kala baxaan dhaqan la yaqaano wey weliba beryahan dambe hadda culaysyaa iska jiro caskari iyo iqtisaadi iyo siyaasi iyo duquud baa iska jiro howlaha marka aad iskaga ilaali hadda marka sheekhu wuxuu yidhi fawasaahum ilaahay wuxuu ku tilmaamay bisidqi inay islaamkoodii iyo ka run sheegahayaan maca wujuudi اljihaad iyadoo weliba jihaad la qabo bilanfusi naftooda ay ku halgamayaan walmaali maalka wadalika jihaadka iyo naf iyo lagu halgamana min alafcaali afcaashu ka mid yahay waxyaabaha la sameeye ictiqaad ma wa calaa dalika wa calaa qowlihim haddaan qowlkooda qabsanna aayadda qaabkay u lugooyeen hum dadkii iimaanka la yimid bimacnaa aliya rasuulka rumeeye xaggana aan shakinin saadiquuna run bay sheegayaan fii iimaanihim bicadami dalika jihaad la'aan ilaahayna wuxuu saadiquun ku yidhi wajaahaduu biamwaalihim waanfusihim fii sabiili اllah ulaaئika hum saadiquun dadkii laga helay aliimaanu biاllah wاljihaadu fii sabiilihi labadaa shardi laga helayba xaggana aan shakinin ayaa ilaahay saadiqiin ka yidhi ayagu waxay rabaan inay dhahaan biduuni اljihaad ayaa saadiqiin ay yihiin marka aayaddii mayagay xujo ku tahay mise slafkay gar u tahay salafkay gar u tahay wacalaa ana qawl wa maca daalika ka dhigantah weliba ayadoo uma lam yartaabu lafdigaa lafdigaas qur'aaniga ah laa yanfii ma diidahayo kama saarayo an takuuna aacaatu طaacaatku inay noqoto iimaanan xataa haddaan idiin buradaynaba uma lam yartaabuu ma iyadaa noo in acmaashi la yidhaahdo waa iimaan wainamaa yanfii qowluhu tacaala lam yartaab wuxuu meesha ka saaraya an takuuna inay noqoto acmaashu iyo afcaashu maعa وuجوud الرayبة أو الريبة shiki asagoo uu jira الريib iyo الرiiba iyo raybku iyo shakigu waa isku mid waa isku mid waa ضد اليقين والاعتiقاad الجاaزم لأن عadم الرayب شhaرط في كونiha إيمانا yani markaad leedahay salaadu inay waajibta ad aaminsan tahay oo ilahay inuu xaqi aad aaminsan tahay rasuulku inuu dhabi aad aaminsan tahay waa in yaqiin iyo iimaan go-an oo lahuba uu yahay haddii shaki ama ay kugu jirto iyo baltan ay kugu jirto kaa iimaan ma aha marka intifaau rayb aw ariiba inay meesha ka baxdo waxaa weye waa sharu lisaxat اliimaan shuruudu laa ilaha illa markaad tirinaysa waxaa ku darteen waa maxay alyaqiin اlmunaafi lishaki waa in yaqiin lagaa helo taasoo marka ka hor imanaysa oo baabi'inaysa shakiga marka ayaddu annagayna anfacday wey idinkaynama anficin waxtaja wuxuu xujaystay haddana qolihii mukhaalifka ah biqowlihi tacaala qolihii qabay iimaanku waa tasdiiq faqad wey laa tajidu nabi maxamedow heli maysa qowman qolyo yu'minuuna biاllaahi waاlyowmi اlaakhir ilaaha iyo maalinka dambe rumeeyey kuwaasoo yuwaaduuna jecel man xaada allaha warasuula ilaah iyo rasuulkiisadadka la collaytamay walow kaanuu kuwa muxaadiintaba ha noqdeen aabbaa'ahum aabbayaalkii dhalay ee waalidkooda ahaa aw abnaahum ama tarankoodii ubadkoodii ha noqdeen aw ikhwaanahum ama walaalahood ha noqdeen aw cashiiratahum xigtadooda iyo xigaaladooda ha noqdeen ulaa'ika kuwaasaa yeelee gaala gooyey aan ka gacan dhiganaynin kataba fii quluubihim uliimaan ilaahay baa qalbigooda iimaan ku daabacoo geliyey kuna shubay maxay ulaa'ika kataba fii quluubihim اliimaan idan qalbiga wixii dhacay unbaa iimaan lagu sheegay dheh acmaasha jawaarixda iyo afcaashii midna iimaan ma aha kataba fii quluub laa fii afwaahihim wa jawaarixihim bay taagan yihiin marka aayadda qaabkaasay u daliishadeen heli maysid maadaama le qowman yuminuuna biاllahi waاlyowmi اlaakhir yuminuuna biاllaahi iimaanan kaamila aw naaqisan kala qaadi maysid aayaddu aayad culus weeye marka aayadaha loo daliishado muwaalaat اlkaafiriina cala اlmuslimiin aw mudaaharaة اlmushrikiina cala اlmuslimiin bacdan aw kulan inay kufri tahay aayaddu ka mid tahay dalaaladeeduna way xoog badan tahay waxay u xoog badan tahay laa tajidu waa ficil fii maqaami nafyi ah yuminuuna biاllaahi waاlyowm اlaakhir asna waa ficil kaloo fii siyaaqi nafyi ah intaasba waxay keenahayaan cadam اlwijdaan heli maysid si yar iyo si badanba in yar iyo in badan midnaba lanno ficilku fii siyaaqi nafyi hadduu dhaco cinda اlusuuliyiin wuxuu faa'iideeyaa cumuum buu faa'iideeyaa ficilku hadduu fii siyaaqi الnafyi aw الnahyi aw الsharطi aw اlistifhaam afartaa xaala uu dhaco waxaa weeyaan wuxuu faa'iideeyaa cumuum buu faa'iideeyaa laa tajidu heli maysi wey si dhammaystiran iyo si mxuu aan dhammaystirayn in yar iyo in badan qowma yu'minuuna biاllaah iimaanan kaamilan aw naaqisan lianna dalaalat lafd ee alcaami calaa afraadihi waa kuliya fardi fardi bay u soo gelahayaan ayb yumina bilah waaduuna man xaad allaha warasuulah wudigaa la sheegay nafs alqadiya asna waa cumuum buu keenaya intaad jeceshay galadan ha badnaato ama ha yaraato haddii lagu mooliyo wax yaroo muxuu ahaay ha laga helo qaadas afkeed lagu qaado koob wax dhan ha lagaa helo litir wax dhan ha aday kuu taalla aya wuddi wuddi inta u yaree lagaa helo iyo muxuu ahaaye iimaan inta yare lagaa helo iyo wujdaanka inta u yare lagaa helo dhan wuxuu soo gelhayaa aayadda naskeeda qur'aanigu soo gelaya idan qaraabadii baa la maagayba iska dida gaal kaloo shisheeye oo cadow ilaahay iska daayay waxaa li aabbaha iyo walaalkaa iyo wiilkaadii iyo xigta iyo xigaaladaadii haddaad muslim ka xigsato adaa iimaan ma lihid mufasiriintu qolyahan dambe mutaakhiriinta iska ilaaliya murji'ada ah qurطubi waa murji iska ila waana jahmi fi masala اliimaan abu cabdillahi اlqurطubi waxaa murji'ada ka mid iyo jahmiyada ibnu caashuur waa jahmiyun jald aad oola soco kitaabkiisa altaxriir watanwiir waadahan soomaaliyada tafsiirka lugoye la laqbeeya kutubtay ku lugo-een weeye caqaa'idkiisu rasaa'il jaamiciya cilmiya laga qoray hal akhriyo waa mutaakhiriinta hadda qarniga casriga aan soo gaarnay ninka oogu daran way xagga jahmiyada waa jahmiyun jald laakiin ka faa'iidayso mar tafsiirkiisu wuxuu ku fiican yahay culuum اlbalaaqa wاlcarabiya ad ka helaysaa iyo munaasabaadka aayadda iyo qaabka iskugu xidhan yihiin waad ka faa'idi laakiin waxay dhaheen ahlulxadiid axaadiiu baqiya laysat naqiya fakun minha calى taqiya baqiyat bn waliid alximsi abu yuxmed adimishqi waxay dhaheen waa nin iqoo saduuqa ah, laakiin axaadiistiisu ma hufno nadiif ma aha maxaa l waa mudallis tadliisa taswiya laba wadaadoo fiicanba iskugu kaakawinhayaa can intuu yidhahdo dhexdan wuxuu ka goynhayaa nin matruuga ah oo kadaaba oo muttahama ah ama majhuul ah marka hawshiibuu kuu simhayaa waad ku dhabaabicin intaad moodda waddo fiican bohol baana meesha ka qodan marka waxay dhaheen axaadiisu baqiya laysat naqiya saafi ma ah fakun minhaa calaa taqiya reer macalina waxay yidhahdaan diilharad joog oo dareen ku joog meel diilhara la yidhahda afdhiiga ah oo qabaa'il islaaya joogaan oo isbaabi'iya haddaad adoo dareen la-aana tagto madax baa lagu dhufankeena lagaa qaada raggan waa la dhammayn laakiin adoo fiidhoonoo soo jeeda haddii lagu arka lagugu dhici maayo marka waxay dhaheen diilharo joogo dareen ku joog yacni waxaan oga jeedaa mufasiriintan dambe ka faa'iidaysa laakiin irjaa baa ka buuxa tajahum baa ka buuxa ninka ugu darama ibn caashuur aلtunisi kitaab tafsiirkiisa ataxriir والtanwiir waxaa ka mid ah abu moxamed bn caiy qarnigii lixaad wadaadihii ahay mufasiriintana ninka ugu tajahum badan wey waa jahmi weliba wuxuu ku dhowya inuu xataa abulxasan alashcri uu dhaafo ibnu jusay ilmaliki kitaabkiisaa ka mida ah tafsiirka yani wadaadkii cabdiramaan almaqrawi waad garanaysaa bayla tahay tafsiirkiisa hadda kitaabka mxu almufasiruun wa tawiil sifaat akhriya intaasaa idinku filan baab alasma wasifaat buu ninkaa ka hadlay laakiin masalaة اliimaan dicaamaة اddiin masalaة اlkufr marka la marahayo nimaan kugu caqiide ahayn oon kugu diin ahayn oon kugu madhab ahayn ha ka qaadanin shaaficiyadu baab اlfiqi markaad marayso kitaab طahaara intaa waad barateen bay la tahay waxay leeyihiin hadduu wadaadku yidhahdo biyuhu waa nijaasa ku weysaysanin waxay dhan warkiisa la dhagaysan maayo in yakun muwaafiqan fi lmadhab maxay ku yidhaahdeen nin wuxuu ku biyahan waa nijaasaha ku weysaysanin haddaad isku madhab tihiin waad ka dhegaysan leanna wix adigu biyaha ku nijaasayn lahayd buu asaguna ku nijaasayn laakiin hadduu xanafi iyo maaliki iyo wadaad kale u yahood isku waafaqsayn asbaab tanjiis iyo cadad najaasaat iskuma waafaqsanidinba muxuu arkaa wax adugu aad u aragtay muxuu arkaa nijaas inuu yahay biyuhu ninka xanafiga haddii nijaaso ku dhacdo biyo badanoo halkan ilaa u shariik ka bixin ay yihiin laakiin marka dhankan laga dhaqaajiyo daraftale ay dhaqaays waa nijaas bay biyo weynoo buuxoo garba dhan ah oo markaad meeshan ka taabato aad ka labto ama aad ka qasto hadday ka dhadhaqaaqayaan daraf kale u dhaqaaqahayo biyaha waxay waa biyo yar waa qaliil waxay ku nijaasoobahayaan biwuquuci najaasa hadday isku biyoba manihin nimankaas annaga haddaan shaaficila waxaan leenahay biyuhu haddayba foosto gaadhaan foosto waa meeqa litir laba boqol litir soo foosto hadday gaadhaan waa biyo badan waxayun ku nijaasoobi karaan inay isbedelaan midabkoodii dhadhankooda urkooda isbedelo hadday nijaaso ku dhacdo biyihii foostada gaadhayay xaggana midab iyo dhadhan iyo ur uusan isbedelin waa biyo daahiraan leenahay marka waxay dhaheen haddii wadaad uu ku yidhahda biyahan waa nijaaso walam yakun muwaafiqan laka fi اlmadhabi falaa yuqbalu qowluhu limaada asbaab الnajaasaba kama wada soconno awaacu nijaasaadba kama midaysnin biyaha waxay ku nijaasooban ba iskumaanaan waafaqin se marka oga dhegaysan warka nafs alqadiya masalaة اliimaan iyo masalaة اkufr waa sidaa iska ilaaliya wadaadku wuxuu ku dhig waxaan gaalnima maaha maba islamama taqaanaan isku usuulba ma tihiin wuxuu ku dhihi waxan waa muxuu ahay iimaan ma aha ama waa iimaan isku usuubba ma tihiin marka wadaadahaas tafaasiirtooda aan lagu aafoobin waxaan jiro ummadda aan loo soo guurin aad iskaga ilaaliya gabagabada waxaan oga jeedaa marka aayaddu waa min asrax اladilla calى hada alqadiya laakiin hadda mar kale un ka hadli doonaa ama waynu ka soo hadallay waxay hadda igu khuseeya waxaa weeye in aan dareen idin dareensiiyo khatarta ku jirta kutubta muta'akhiriintu ay leeyihiin weliba ashaacirada iyo maaturidiyada iyo ayb haddii nin ashcari ama maaturiidi ama murjia ama jahmi ah uu masalaة اliimaan markuu taxliilinhaya ama masalaة اlkufri ka hadlay uu waafaqo usuushii salafka waa qowlka ugu xoog badan weeye ninkii la doonaya meesha inuu ku bariiqdo hadduuba islaamka ku soo biiro warkiisu war xoog badan wey warkiisu war xoog badan wey ayib waxaa taa oga daleeyahay wadaadka la yhahdo mxuu abu mansuur almaturidi kitaabkiisa ta'wiilaat ahli sunna markuu aayatulmaa'ida fasirayo y wuxuu leey wilaayadu wilaayadu muwaalaatlkaafirin waa saddex nooc buu leehay laba waa lagu gaalooba diinka islaamka lagaga baxaa midna faasiq baad ku noqon labada lagu gaalooba waxaa weeye buui waa inaad gaalada diinkooda qaadato an tuwaaliyahum aw tuwaalihim fii diinihim iyo ama tansurahum cala اlmuslimiin inaad diinkoodii ka gacal dhigatood diinkoodii qaadatood yahuudi iyo nasraani iyo aada noqoto majuusi iyo buudiye iyo siikh aada noqoto oo marka haddaad ku diin noqoto ninkaad ku diinka tahay waad u helin buuhi taa waa kufri fahwa minhum fi dunya waalaakhira fii xukmi dunya waalaakhira midda labaad buu waa inaad u heeliso muslimiinta aad oga heeliso ninka muslim gaal oga helina waa gaal buui fi dunya waalaakhira gaaladu ku xugum labada waa gaalnimaan weydiinka laga baxay ogo buui ku kala qaaday atadayunu bidiinihim iyo